alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu aalib ilcilmi ayaynu ku soo jiray qaala musanif raximah اllah waiyaaka wa ta'miira ataswiifi cala nafsika fala tusawif linafsika bacda alfaraaqi min kada wuxuu ka hadlayay mowduuca ku saabsan wakhtiga in laga faa'iidaysto oo saacaadka cumriga ee laga faa'iidaysto oo qofkii wax anfacaya uu ku dadaalo oo ijtihaadka iyo jiddiga la yimaado oo markaa dalabulcilmiga aada u laasimo furaska aanu dayicin khaas ahaan markaa daadiisu yar tahay aada inuu isii faa'iidaysto wuxuu yidhi wa iyaaka wa ta'miira taswiif waxaan kaaga digayaa inaad dib u dhigista dib loo dhigaayo ee umuuraha ama acmaasha inaad markaa ka amiir ka dhigto oo bimacnaa isaga aad raacdo shaytaanku waxyaaluhu qofka awqaaddiisa ku lumiya waxaa ka mid ah inuu wax walba yidhahdo dib baad ka samayn doontaa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa min acdami silaaxi ibliis altaswiifu min acdami silaaxi ibliis hubka ibliis adeegsado waxyaalaha ugu waaweyn bay ka mid tahy qofkii doonaya inuu toobad keeno waxa odhanaya dib baad ka toobad keeni doontaa daacadii dib baad ka samayn doontaa waajibaadkaa dib baad kaga kici doontaa yacni mar dambaad wanaagsanaan doontaa wax wanaagsan la iman doontaa dalabka mar dambaad samayn doontaa cibaadada mar kale la iman doontaa yacni waxa weeye dib buu marka had iyo jeer inuu umuuraha kaaga rida doonaya wa wa ta'miira taswiifi calaa nafsik waxaan kaaga digayaa inaad markaa dibudhigista aad marka amiir uga dhigto oo naftaada aad amiir uga dhigto oo naftaadu ay raacdo taa iska jir falaa tusawif linafsika bacda alfaraahi min kada naftaada dib ha ugu dhigin acmaasha markaa ku anfacaya bacda alfaraahi min kada markaad waxaa ka faaruqda dabadeed baa samayn doontaa wa bacda ataqaacudi min alcamali kada ama markaad marka camalka ka fadhiisato oo shaqada aad howlgab noqoto oo lagu yidhaahdo markaa shaqadii ma shaqayn karaysid oo da-a noqoto markaasaad waxa weeye acmaashaa ku kici doontaa imika shuqli baa jira acmaal baa jirta dawaan baa lagaa doonayaa iskuma qaban kartid iska dibdhig markaasaa faraaqo badani kuu soo baxaysa wa bacda taqaacudi min alcamali haada iyo markaad ka fadhiisato camalka ama shaqada kan ah marba shaqada uu ku mashquulsan yahay iyo wadiifada uu ka shaqeeyo markaad ka fadhiisato dabadeed baad qaban doontaa wahaakada ay walamru haakada arrinku saas wey bal ilbidaara qabla an yasduqa calayka qowlu abiaxaani alqayniy waxaad markaa laasimtaay oo la timaaddaa degdeg aad u degdegto camalkii qabla an yasduqa calayka intaanu kugu rumoobin qowlu abiaxaani alqayniy abiaxaani alqayni ninkii la odhan jiray gabaygiisi intaanu kugu rumoobin ee ka gabyaayey da'da iyo gabowga haleelay wuxuu yidhi xanatniya xaaniyaatu dahri xataa kaanniya khaatilun adnu lisaydi qasiiru lkhatwi yaxsibu man ra'aanii walastu muqayadan annii biqaydi wuxuu yidhi xanatniya waxaa isoo foorariyo isoo qalloociyey xaaniyaatu dahri yacnii wakhtiyadii wax qalloocin jiray ama xaalaadkii adduunyee wax qalloocin jiray baa isoo qalloociyey saasaan u qumanaan jiray oo markaan u taagnaan jiray jirkaygu isagoo marka toosan ya oo dhabarkaygu toosan yahay baan sidaas u toosnaan jiray laakiin wakhtiga dheera aan noolaa daraaddeed baan la soo qalloocday buu ku leeyey xataa kaanniya khaatilun adnu lisaydi ilaa adii mooddo inaan dhukusaayo waan ugaadh aan u dhowaanayo yacnii qofku markuu isleeyahay oo kale qabo ee uu gaadayo isagoo sanqar tiranayo isgaabinaya ayuu marba tallaabo qaadaa marba tallaabo waa dhukusaad waddamaarka marba tallaabuu qaadayaa waana sanqar tiranayaayo dee toos u socon maayo markuu tallaabo qaado in yar buu kaadinayaa ma lagu dareema saasuu markaa waana isgaabinayaa ilaa inuu markaa toos u taagnaado ma doonayo oo la arke marka waxaad moodaa buu idhi nin ugaar gaadaya sidiisii ayaan u dhukusayaa buudi qasiiru lkhatwi yaxsibu man ra'aanii walastu muqayadan annii biqaydi wuxuu i malaynayaa ka i arkaa inaan xidhnahay buu ii malaynayaa aan seetaysnahay ya saasuu ii malaynayaa yaxsibu wuxuu ii malaynayaa man ra'aanii kii arkaa walastu muqayadan walxaal annii lastu muqayadan iyada oo mid xidhan aanan ahayn wuxuu ii malaynayaa annii biqaydi inaan qayd ku oo seetaysnahay buu ii malaynayaa weliba seeta gaaban waayahay wuxuu ka sheeganayaa yacnii da'da iyo gabowga iyo xaaladda taagdarradee la soo kulantay wa qaala usaamatu bnu munqid maca amaaniina caasa adacfu fii jasadii wasaa'anii dacfu rijlii waadiraabu yadii ida katabtu fakhaii khatu mudaribin ka khai murtacishi lkafayni murtacidi faacjab lidacfi yadii can xamliha qalaman min bacdi xatmi alqana fi labati alasadi faqul liman yatamanaa tuula muddatihi hadi cawaaqibu tuuli alcumri walmudadi wuxuu ihi maca amaaniina caasa dacfu fii jasadi siddeetanla jirkii oo siddeetan sano uu jiray caasa dacfu wuxuu markaa fasahaadiyey oo ku faafay addacfu taagdarradu fii jasadii jidhkaygu taagdarradu ku faaftay taagdarradii jidhkoo dhan buu ku faafoo waa i wada saamaysoo halkan baa xoog lehoo ka duwan ma jirta buuli hadday gacmo tahay hadday addimo tahay hadday adhax tahay hadday luqun tahay yaa yacni dacfigii jidhkii waa wada gaadhay wasaa'anii dacfu rijlii wa yadii waxaa markaa ay xumaato geliyo aanu aad uga xumaaday bimacnaa ka murugooday taagdarrada markaa addimadayda oo addimadii baan saani ii xejinaynba addimadu markay laftoodu daciifaan dee waxa weeye markaa culayskan markaa haynta siday u haynayaan baa wax u dhinmaya dadka qaarkood addimada laftoodaa gariira markay hayn kari waayaan inkastay kaasi u badan tahay dadka dhabarka markaa waxaa laga hela oo inzilaaqu lquduruuf iyo wax isu raacaan iyo dacfigii waayahay wadiraabu yadi iyo marka waxa weeye gacantayda gariirkeeda gacantiina waa gariiraysaa taasina waa iyaduna murugo gelisa buudi waa xumaato gelisa yani waan ka xumaaday yani waa idhibaysaa buu ujeedaa qadarka ilaahay in lagu raalli noqdo weeye wuxuu u jeedaa yani waxaan ka dareemayaa yani markaa dhib baan ka dareemayaa wuxuu yani quwo iyo xoog inuu xidh lahaa idaa katabtu fakhatii khatu mudaribin idaa katabtu markaan wax qoro fakhatii khadkaygu khatu mudaribin mid waxa weeye isbaranbarayo oo gariiraya markaysa marka waxa khadkiisu weeye qofka hadduu markaa gacantu ay gariirayso dee waxaweye qalinka si wanaagsanoo qurman wax u qori maayo waa qalqalloocanaya ile gariirkii baa markaa saamaynaya haddii gacantii ay markaa waxawe gariirto waxay qoraysayna gariirka waa ka muuqanaya khadkiiba wuxuu noqonayaa mid marka qalqalloo ah yacani yaro lexleexan ka khadi murtacishi lyadayni murtacidi sidii mid labada markaa cukur ama labada kaf ee ay gariirayaan khadkiisoo kale oo murtacidi kurbanaya ama jaraynaya khadkiisiioo kale baa khadkaygu noqday buuli ya yacani qofku marka waxa weeye gacantii marka ay gariirayso kurbanayso ama qabow ha la kurbato ama waxa weeye marka gabow ha la kurbato ama baqdin ha la kurbato yacni noocay doontaba ha noqotee sida khadka uu qoro oo kalea khadkaygu noqday buuri facjab lidacfi yadii can xamliha qalama la yaab buu yidhi yacnii inay gacantaydii ka daciiftay can xamliha qalaman qalin inay qaaddo bay ka daciiftay ayna kari karayn min bacdi xatmi alqana fii labbati asad markii waxa weeye waranka ay markaa ku ridaynaysay ku dhufanaysay dabadeed fii labbati alasadi libaaxa dhuuntiisa ay ku dhufanaysay bimacnaa markaan xoogga lahaa buu leeyahay dee waranka inaan rideeyo oo yacni markaysaa markaa libaaxa aan dhuunta kaga dhufto ya ayaan markaa waxa weeye ay markii hore karaysay buuri iminkana qalinkii baa ku dhiba faqul liman yatamanaa tuula muddatihi haadii cawaaqibu tuuli alcumri walmudadi waxaad ku tidhaahdaa buu idhi ka tamaniyaya jeclaysanaya tuula muddatihi wakhtigiisu inuu dheeraado jeclaysanaya haadii cawaaqibu tuuli alcumri walmudadi tan weeye tan weeye cumriga dheeraantiisa cawaaqibtiisu cawaaqibta uu leeyahay cumriga dheeri iyo walmudadi muddooyinka yacni markaa dheer ee wakhtiga fara badan qofku noolaadaa cawaaqibteedu saasay ku dambaynaysa allah wuxuu inoo sheegay in dadka markii hore markuu abuuray dee dacfi lagu abuuray marka dambe ay xoogaysanayaan marka dambena dacfiga ku dambaynayaan allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwatan uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa ya waxay yidhahdeen culammada qaarkood dayaxaasoo kaleo dadku la mid yihiin bishu markay bilanayso way yar tahay dabeedna way weynaataa shay-an fa shay-an qadar qadar qadar qadar ilaa ay dhammaystiranto marka dayaxu dhammaystir muu dacfiga haddana dib u bilaabaa ya ilaa uu ku soo noqdo yacni waxa weeye yaraantii markii hore uu ku bilaabo bini aadamkuna waa saasoo kaleo marka hore waa dacfi dee nudfa laga abuuray sida marba loo korinayey ayuu wuxuu noqday markaa uurkii inuu ku noolaado oo ruux lagu geliyo kadib waa koray waa dhashay isagoo dee daciifa aad u taag daranoo jilicsan oo lafihiisi jilicsan yihiin oo muruqyadiisi jilicsan yihin oo jidhkiisi jilicsan yahay yaa saa loo dhowrayo ayuu dhashay saasaa loo dhigaa muddo dee saa isaga yaallaayo aanu xataa istiroogi karin siduu marba marka waxa weeye dee loo korinayo ayuu wuxuu gaadhayaa dee inuu xoog yeesho weynaado inta uu yaryaho dhan dacfigii waa ku jiraa laakiin waa dacfigi waa soo khafiifaya waa xoogaysanaya marba mar ka dambayse ilaa uu dhallinyaro noqdo ilaa uu markaysa marka haddana ka sii weynaado oo markaysaa doob noqdo ilaa uu markaysa markaa ka sii weynaado yacni kamaalkii u gaadho xooggiisi markuu dhammaystirmo ee afartanka uu gaadho markaa dabadeed buu haddana dacfigu bilaabmaya laakiin muddada hore oo dhan dacfigu si aad u dheeraynaysa maaha laakiin marka dambea dacfigu wuxuu noqonayaa mid aad marka u dheeraynaya innaga garanna qisadii nebi zakariye allah markuu baryaayey dee xaaladda dacfiga uu ku sugan yahay buu ilaahay u tawasulayey qaala rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayban walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya rabbi inii wahana alcadmu minii lafihii oo dhan baa i wada daciifay maaha qayb lafaha ka mid ah ya min alra'si ila alqadam ilaa madaxa halka ugu sarraysa lafaha ku jira ilaa addimada ya lafihii oo dhan baa i wada daciifay alcadmu waxaa laga tilmaamaya kullu lcidaam rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayba madaxina waa ololay shayban ay min shaybin cirruu la ololay tin madow ma leh marka wuxuu tilmaamayaa inuu waxaweeye dee dacfi ku dhacay dacfigaasina uu yahay lilkibar sheekhu ashcaaru inoo keenay ku saabsan xagga cumriga iyo yacni gabowga iyo da'da ya wuxuu yidhi kii soomaaliyeedna lafta adhaxda laxaadkee dabciya laafihi gacanta lubigaygu xalay maladin laadidya taahi waa taallanleemada indhaha araggu liitaay haddaan luqunta taagi jiray haatan licday adhaxdii yani wuxuu tilmaamayaa yacnii dacfiga haya ee gabowgu markaa u keensaday ayuu tilmaamayaa waxay la mid tahay u noocan wuxuu idhi faidaa acmalta albidaara fahada shaahidun minka cala annaka taxmilu kibara alhimmati fi lcilm fain acmalta albidaara haddaad camal siiso albidaara degdegga aad camal siiso oo aad khayrka iyo wanaagga iyo camalka u degdegto fa haadaa shaahidun minka kaasi wuxuu yahay markhaati xaggaaga ka ahaanayo oo ka dhacaya calaa annaka taxmilu kibara alhimmati inaad xambaarayso aad siddo han sare iyo himmad weyn fii lcilmi cilmiga inaad niyad weyn u hayso oo han sare leedahay ayay markaa tilmaamaysaa haddaad markaa u degdegayso wanaaggii oo aad is leedahay daqaa'iqda iyo wakhtiga ka faa'iidayso waayo wakhtigan markaa ma soo noqnay daqaatu qalbi almar'i qaa'ilatu lahu ina alxayaata daqaa'iqun wa hawaan yacnii garaaca qalbiga qofka uu garaacaayo baa waxay ku leedahay waa lisaanulxaal baa looga jeedaaye ina alxayaata daqaa'iqun wa hawaani noloshu waa daqiiqado iyo sakanna weeye noloshuba daqiiqado iyo sakanno laysu geegeeyey weeyaan waxaa xisaabsanoo tirsan inta daqiiqadooda noolaanayso si kasta cimrigaaba ha u dheeraado waa wax maxsuub oo xisaabsan waa wax tirsan inta saacadood inta sane aad noolaanayso inta bilood inta wiig inta maalmood inta saacadood inta daqiiqadood inta sekan ee aad noolaanaysaa tirsan inta goor aad neefsanayso cimrigaagaa tirsan imise goor baa neefta aad soo tuuraysa imise aad dib u jiidaysa waa maxsuub mar kastoo aad markaa neefsato oo tanafuskaa samayso cimrigii qayb baa tagtay qayb cimrigii ka mid a ayaa tagtay inamaa nacuddu lahum cadda ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen waxaa la tirinaya waa alanfaas yacani nolosheennu neefsiyaha qofka uu neefsanayee la tiriyey weeyaan mar kastoo aad hal mar neefsato qayb noloshii ka midaa nuqsaantay alwaqtu kasayfi in lam taqtachu yaqtacka wakhtigu wuxuu ka dhigan yahay seef oo kale haddaad goyn weydo waa ku goynayaa yacani wax wanaagsan haddaanaad markaa ku tegsiin wakhtigaas dee dayaac buu kuu goynaya kugu dhaafaya ya maa mada faata walmu'ammalu haybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegey tage kuu soo noqon maayaan inaad ka tiiraanyooto ka qoomamooto wakhtigii tegey waxba kuu tari mayso wakhtiga soo socda inaad gaari doontana ma ogin saacadda markaad joogtaa kuu sugnaato aad ka faa'iidaysan kartaa tan hadda ha dayicin tii hore dayacantay tan ha dayicin marka calaa kulli xaal khulaasada uu sheikhu tilmaamaya waxay tahay in awqaadda laga faa'iidaysto oo wax khayra laga faa'iidaysta ayaa loo baahanya qofkana haddii geeri daysaba oo bimacnaa waayo ka raabto gabow baan daynay waana laba aan dawo lahayn geerida iyo gabowgu dawo male maa min daa'in ilaa ansala lahu dawaa'an cudur kastoo jira ilaahay wuxuu u soo rogay oo u abuuray dawo riwaayaadka qaarkood waxaa ku saaro ila ilharam gabowga mooyaane geeriduna dawo male laakiin qofku daciifba ha ahaado halkaa hal arrin baraarujiyo taagdarraba ha ku dhacdo ha daciifo ha gaboobo jirkiisu ha jilco inta caqligiisu joogo qofka muuminka ah noloshu khayr bay u tahay oo dee caqligiisa hadduu joogo khayrkiibuu kaga faa'iidaysanayaa darajaad buu kororsan karaa markastuu dee ashahaato ama dikri ilaahay xuso ama salaada siduu kari karaayo u tukado dee khayr baa u socdaa khayr ayaa u socdaa xadiis baa soo arooray sheegaaya laba nin oo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida ayaa mid baa jihaadkii galay jihaadkii baa lagu dilay waa istishhaaday kii kale sallad buu sii noolaa ou ka geeri dembeeyey bacda sana ayuu dhintay yaa saxaabigii jihaadka lagu dilay saxaabigan kale wuxuu ka geeri dembeeyey sana waaxida sannad qura waa lagu riyooday saxaabadii cid ka mida ku riyootay wuxuu ku riyooday iyada oo derajo ahaan uu korreeyo kii geerida dambeeye isagu aan jihaadka lagu dilin oo uu ka darajo sarreeyo ninkii jihaadka lagu dilay ee shahiidnimo qaato labaduba fadli u sugan yahay laakiin kani martabo sarreeyo markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay yacni dabadii waxa uu tukaday intaasoo salaad tukaday ramadaanna dabadii waa soomay marka la yaab ma lahoo bimacnaa salaadaha badane u dabadii tukaday muddadaas sannadkaa ku tukaday iyo ramadaanta u dabadii soomay khayraadkii u dabadii sameeyuu kaga kor maray oo darajaan kaga korriyey taasi waxay ku tusinaysaa xadiisku waa saxiix waa haabit ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeen culamada saxiixsina waxaa ka mid a ah sheekh albaani raxmat ullaahi cala fadliga ay leedahay taacaadka uu ruuxu la imanaayo iyo inuu darajaad kamaala ku gaadhaayo khayrukum man taala cumuruhu wa xasuna camaluhu wa sharukum man taala cumuruhu wa sa'a camaluhu waxaa idinku khayr badan kii cimrigiisuna dheeraaday camalkiisuna wanaagsanaaday dadka qaarkood waqtiyada qaar waxay yidhahdeen markay arkaan qof xanuunsanaya oo dee waxa weeye xoogaa xanuunkiisii liito sidan geerida u dhaantaa laakiin qalad weeye taas qof muumina oo khayr la imanaayo geeridu ma dhaantee inuu khayrka kororsadaa u dhaantaa xanuunkan iyo dhibaatadan iyo xaaladan yacni markaa culuse uu ku sugan yahayna waa kafaara lidunuub waa dembi daadin daacaadka uu la imanayo kulay ku tahay carabka uu dhaqaajinayo wax kale hadduu odhan kari waayo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah da uu ku celcelinaya wuxuu ku kororsanayaa darajaad kamaan ah khayraadkii uu daa'imay waagii hore uu joogteeyeyna ee sunnayaashae uu la iman kari waayeyna intaa uu xanuunsanayo ajarkoodiioo kalea loo qoraya oo dhammaystiran ida marida alcabdu aw saafara yacni hadduu addoonku markaa waxa weeye uu eh, xanuunsado ama uu safro waxaa loo qoraa maa kaana yacmaluhu saxiixan muqiiman wuxuu samayn jiray xaalku caafimaadka qabo ee uu negaa samayn jiray oo khayraad ah baa loo qoraa lix iyo soddon aadaabtii wuxuu ka warramayey aadaabu aaalib fii xayaatihi alcilmiya marka qodobka lix iyo soddon waa isku wada tirinayaaye kitaabkao dhan arqaam buu ka dhigayaa xidhiidhsane ijmaamu nafsi nafta in loo raaxeeyo wakhtiyada qaarkood ayaa iyadana halkan lagaga hadlaya khud min waqtika suwaycaatin tujimu biha nafsaka fii riyaadi alcilmi min kutubi almuxaadaraati alhaqaafiyati alcaama wuxuu idhi qaado min waqtika waqtigaa waxaad ka qaadataa suwaycaatin saacado yaryar waa tashiiru saaca saacadaha yaroo tujimu wakhtigaaga aad ugu raaxaynayso fii riyaad alcilmi beeraha cilmiga aad ugu raaxaynayso a min kutubi almuxaadaraat yacni kutubta marka waxa muxaadaraadka ah yacni mutaalacadooda aad taalacanayso aad ugu raaxaynayso dabeedna wuxuu ku fasiray althaqaafat alcaama thaqaafada guud iyo aqoonaha guud waxyaalaha ah fa ina alquluuba yurawwaxu canha saacatan fa saaca waayo qalbiyada waa loo raaxeeya waa la nasiyaa yani saacad saacad yani saacatan waxa weeyaan fi lijmaam wa saacatan fii kayriha saacad markaa raaxada yani markaa la samaynayo saacad wax kale la yani qofku xaalaad kala duwan buu maraya mar keliya markaa xaalad keliya ma wada laasimi karo waa ka daalaya wa fi lma'huuri can amiiri lmu'miniina caliy بن abi aalibin radia allaahu canhu annahu qaal hadalkii la soo naqliyey waxaa ku sugnaa can amiiri lmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii laga soo raray caliy bni abi aalibin oo caliy bn abi aalib ahaaday radia allaahu canh annahu qaal inuu yidhi ajimu hadihi alquluub yani nasiya u raaxeeya qalbiyadan wabtaquu laha taraa'ifa alxikma u raadiya waxyaalaha markaa xikmada ah ee cajiibka ah yacni markaa u soo qaata oo markaa waxawayn ugu raaxeeya kuna siiya dariifka waxaa la yidhaahdaa waa shayga marka waxa weyaan yani markaa hariibka ahee yani markaa cusub ee ah lagu farxayo naxwa haada fainaha tamallu kama tamallu labdaan qalbiyadu waa daalayaan kama tamallu labdaan sida jeerku u daalayaan almalal huwa asaama madaalista yacni markaa wax laga daalo ama laga noogo sida meelaha qaarkood laga yidhahdo almalal wa assa'aama wuxuu tilmaamayaa in loo kala duduwo oo noocan maa namad keliya dee aan loo dayn saaca wa saaca xadiiskii dee xandare iyo eh, ku saabsana abubakar waa kii sheegay walaakin ya xandaratu saacatun wa saaca abubakar baa wuxuu la kulmay saxaabiga kale xandala markaasi warran bal saa tahay sidaa ku sugantii markaasuu yidhi waxa weeye naafaqa xandala xandala waa munaafiqoobigu markaasuu bi'sa maa qulta wax la yidhahdo waxaa tidhi waa ugu markaasuu yidhi uu fasiray sida uu dee nifaaqa isaga shakiyey wuxuu yidhi markaan nebiga la joogno calayhi salaatu wasalaam yacani khushuuc baana qabataa waa oynaa adduunyadii waa ilownaa ya ilaahay cabsidiisii waa nagu weyntay markaa waana ooyaynaa waa khushuucaynaa markaanu ka nimaadno oo guryihii nimaadno dumarkiiiyo carruurtii baanu iskala ciyaaraynaa wixiiba waa ilaaweynaa bimacnaa xaalkaanu ku sugannahay markaanu nebiga la joogno calayhi salaatu wasalaam iyo xaaladda markaannu guryahayaga joogno aanu ku sugannahay dee waa kala duwan tahay marna waa ooyeynaa marna waa qoslaynaa oo dee ehelkii iyo carruurtii baan la ciyaaraynaa marka dee xaaladeedii nebiga u muuqatay iyo xaaladdeedii ka qarsoonayd maadaama ay kala duwan tahay munaafiqnimo miyaynay noqonayn nooc nifaaqa markaase abubakar baydo saa annagu waa nahay ya wayse soo raaceen nebigay u yimaaday calayhi salaatu wasalaam arrinkii bay u sheegeen nebigu wuxuu ku yidhi hadal macnihiisu yahay xaaladda ay igula joogtaan haddaa ku sugnaan lahaydeen oo ku daa'imi lahaydeen mar walba dariiqyada ayaa malaa'igtu idinku gacan qaadi lahay walaakin yaa xandalatu saacatun wa saaca saac bisaaca wa saaca bisaaca yacni saacada markaa cibaadada iyo taacada iyo khayraadka iyo oohinta iyo khushuucda qaabilaysaan iyo xaalaad yacni hawlihiinna adduunye ee mubaaxa ah ee bannaan a qaabilaysaan waa tan uu sheikhu inoo tilmaamaayo in markaa xaaladii yani markaa waxa weeye la qaybiyo oo mar tarwiix la sameeyo xataa culammadu waxay yidhahdeen darsiga hadduu dheeraado lafteeda waa in markaa waxa yani nukat iyo daraa'if iyo la keenaa si waxay dadku aynoo caajisin nugto mar lagu qoslayo ama wax lamida mida ama ya oo waxa weeye tarwiix qofkii nashaad buu ka helayaa marka uu ama markiisa markaa waxaan ahayn shay qariiba markaysaa la sheego un wax la mida sheekh baa waxaa caado u lahaa sheekhda qaar baa iga sheekeeyey waxay yidhahdeen caado wuxuu lahaa jaamac islaamiya wax ka dhigi jiray waa eh, dhintay ilaahay u naxariisto marka uu darsiga dhigaayo haddii arday luloodo wuxuu odhan jiray dachu yakhshac iska daa iska khushuuce iska daaya waa tarwiix kuwa kale dee uu u samaynayo arrintanba isagoo ka warramaya raafido ayaa mid lulooday markaasu laa daaciya lilkhushuuc kulluha abaail ya wax khushuuc keensadaa meesha ma yaallo dambana khushuucaya ninku waa markaasu kulluha abaail kulluha baaiil waa iska daraa'iftaasoo kale ayuu uga jeeday wqala shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah llah fi xikmat nahyi can tatawuci fi mulaq awqaat shaykhulislaam ibnu taymiya waxaa loo jeeda waa shaykhun fi lislaam waa cid islaamnimada ku weynaatay oo ku gabowday waxaase khaas ahaan loogu isticmaalaa ciddii nafci daahira oo muuqda islaamnimada ku leh oo muslimiintu aad ugu intifaaceen ayay culammadu laqabkaa ay ku yidhaahdaan shaykhulislaam shakhsi keliyana laguma yidhaahdee akara min shaksin bay dhacday in lagu yidhaahdo laakiin muta'akhiriintu waxay aad ugu fara inay u isticmaalaan ibnu taymiya culammada muta'akhiriinta shaaficiya aad waxay ugu isticmaalaan zakariya alansaari ila shaikhu lislaam suyuudi iyo qolyo kalena waxay aad ugu isticmaalaan xaafid ibnu xajar xanafiyadu waxaa jira culamo ay u isticmaalaan shaikhulislaam oo hadday itlaaqaanoo wax kale ayna raacin ay uga jeedaanna shaikhulislaam isaga ay uga jeedaan muraadka waxaynu ujeednaa yacni culamo badan baa laqabkan loo isticmaalay laakiin isticmaalka wuu ugu sii farabatay un ibnu taymiya loo isticmaalay loogamana jeedo yacni waa sheekh muslimiintao dhan u sheekha ahoo in hadalkiisa la raaca ay waajib ku tahay muraadku maaha oo shakhsi rasuulka ka sokeeya calayhi salaatu wasalaam oo qowlkiisa in ay wada raacaan muslimiinta ay saaran tahay mucida khilaafi karin ma jiro waa caalim min alculamaa kagayrihi min ahli cilmi yukhdi wa yusiib sida culammada kale ay markaa khata iyo sawaab ijtihaadaadkooda u aqbalaayo ay isagana ijtihaadkiisa u aqbalaya khata iyo sawaab siduu culamo kaleo badan markaa masaa'il ugu khilaafay baa isagana masaa'il ahlucilmi kale ugu khilaafeen ama lagu khilaafi karaa ictibaarku wuxuu yahay daliilka iyo xujada ayuu yahay hadalkiisuna wuxuu la mid yahay ka hayrihi min ahli cilmi ida xakma alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajran waida xakma faijtahada faahطأa falahu ajran wa qaala shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah llah wuxuu ka dhashay usro ama beyt cilmi awogii wuxuu ahaa caalimi abulbarakaat majd bnu taymiya abulbarakaat almajd bnu taymiya aabbihii wuxuu ahaa caalim qaraabadiisa kale culamaa ku jirtay isagu waa alxafiid waa axmed ibnu cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibnu taymiya hadday iskaga kaa qaldanto cabdilxaliim iyo cabdisalaam kii horreeyey waxaad tidhahdaa xadu way ka horraysaa caynka tartiibta ku socda abihi waa cabdilxaliim awogin waa cabdisalaam asiin bacd alxaa fii xikmati nahyi can atatabuci fii mutlaq alawqaat wuxuu ka yidhi nahyiga xikmadda looga jeedo can itatawuci tatawuca la nahyaayo in la sunaysto naafilo mutlaqa fii mutlaqi awqaati awqaadka sii daysan yacni awqaaddoo dhan waxaa loo jeedaa bacdi awqaadda ka mida in waxa weeye sunno mutlaqa ah ama naafilo mutlaqa in lala yimaado in la nahiyo xikmadda ku saabsan awqaaddoo dhan de haddii la sunnaysto waxaa soo gudagelaya awqaaddii nahyigana in sunnaha lala yimaado bal fi nahyi canhu bacd alawqaati masaalixu ukharu min ijmaami nufuusi bacd alawqaat waxaa ku sugan buuhi fi nahyi canhu nahyiga markaa la reebaayo canhu sunnaha mutlaqa a la nahiyaayo bacda alawqaati awqaadda qaarkood waxaa ku sugan masaalixu ukhar masaalix kale iyo dano kalea ku sugan oo min ijmaami nufuus nafaha in loo raaxaynayo ah bacd alawqaati awqaadda qaarkood oo laga nasinayo o looga raaxaynayo min hiqa alcibaada culayska cibaadadu leedahay kama yujamu binnawmi wagayri sida loogu raaxeeyo nafta binnawmi hurdada iyo wagayrihi waxaan hurdo ahaynba walihaada qaala mucaadun sidaas aawadeed buu yidhi mucaad ibnu jabal innii la axtasibu nawmatii kama axtasibu qawmatii anigu ajar baan niyeystaa hurdadayda aan seexanaayo ayaan ajar inaan ka helo u niyeystaa kama axtasibu qawmatii sidaan markaa ajar inaan ka helo u niyeysanaayo kicistaan qiyaamuleylka u kacaayo aan ajar ugu niyeysanayo oo cibaadada de qofku si uu nashaad ugu helo inuu seexdo waa u baahan yahay jidhkii waa inuu nasiyaa iklafu min alacmaali maa tutiiquun markii la yidhi hiblaayo way kacdaan nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa ay xarkaha qabsato ama wax la mida ay istaagi kari weyde mah baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam taa wayna iska daysaa qofkii inuu markaa waxa intuu kici kari waayo ama markaa uu is waad lulanaysaayo inaad dhacdaad ka baqaysaa xaaladdaa inuu ku tukado dee ma fiicna markaa lulootaan seexda marka kacdaan markaa tukada waxaaba dhici karta inuu qofku isagoo lolanayo intuu is yidhahdo cibaadayso ama ducayso inuu ishabaaro sida xadiis kale sheegaayo deerkaa yarkaa in la gaadhan maa naftii waxa weeye xaq bay kugu leedahay waa in la nasiyaa ya salmaan alfarisi markuu yidhi shirkaaguna xaq buu kugu leeyahy naftaaduna xaq buu kugu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u sugay waa saxgariyey ina lirabbika calayka xaqan walinafsika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan waliahlika calayka xaqan walizawrika calayka xaqan faacdi kula dii xaqin xaqah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sugay in intaa mid weliba xaq leeyahay mid walbana xaqiisa la siiyo fa acdi kula dii xaqin xaqah salmaan wuxuu u soo hoyday abudarda abudarda buu u soo hoyday abudarda iyo salmaanna waa la walaaleeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam baa walaaliyey dabeed wuxuu arkay salmaan iyadoo imra'atu abidardaa ay iska basiiradaysan tahay oo shacni badan iyo wax badan aynay ka muuqan yacani nicmo adduunyo wax badana aynay ka muuqan markaase waxay ku tidhi walaalkaa adduunyo dan kama leh yacani aakhiruun buu ninkan u jeedaa habeenkii u hoyey in yar buu markaa markii la jiifayba wuxuu doonay inuu kaco cibaado kaco maya seexabu ku yidhi salmaan baa ka odhanaya haddana kac buu isiri xoogaa dabadeed wuxuu idhi seexo waa maqlay dhowr buu seexiyey markii dambe soo dhowaadkii markay ahayd bu hadda kaco hadda tukan dabeedna wuxuu ku yidhi yacni naftaadu xaq bay kugu leedahay ehelkaagu xaq buu kugu leeyahay indhahaagu xaq bay kugu leeyihiin yacnii saasuu usoo sheegay yacni mid kastoo xaq u saaxiiba xaqiisa siiye nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay sidii buu taqriiriyo nabiga sugan oo yidhi sadaqa salmaan salmaan run sheegay waxyaalaha mubaaxaadka haddii looga jeedo altaqawi cala aaaca in daacada loogu xoogaysanayo nashaad iyo firinfircooni si loogu helo looga dal leeyahay wuxuu ruuxu noqonayaa ma'juur waman nawa liakli lquwa liaacati illaahi falahu maa nawa ibnu raslan waa ka odhanaya zubadkiisa cunista wax cunaayo kii uga jeedaa inuu taacada ilahay ugu xoogaysto wuxuu niyayuu leeyahay ajarkiisuu yeelanaya wa qaal wuxuu kaloo ibnu taymiya yidhi bal qad qiila ina min jumlati xikmati annahyi can altatawuci almutlaqi fii bacdi alawqaat ka soo guurtaasee waxaaba la yidhi waa hadal manquul ah waa min manquulihi laa min manquulih waxyaalaha uu soo naqliyay ka mid tahay oo aanu tacaqubin inkastuu siiqada ku soo naqliyey ay tahay siiqa tamrid ah waxyaaluhu soo naqliyey ka mid tahaye waxyaaluhu isagu markaa yidhi ma aha ibtida'an uu yidhi inna min jumlati xikmati nahyi nahyiga la reebay xikmadda ku jirta duuduubkeeda waxaa ka mid can itatawuci almutlaqi sunnaysadka sii daysan ee aan sabab gaara lahayn in la sunnaysto la reebay fii bacdi alawqaati wakhtiyada qaarkood la reebay waxaa ku sugan ijmaama annufuusi nafaha in loo raaxeeyo oo la nasiyo fii waqti nahyi wakhtiga nahyiga gudihiisa la nasiyo loo raaxeeyo litanshata lisalaa si ay salaadda ugu firfircoonaato fa innaha tanbasidu ilaa maa kaanat mamnuucata minhu waayo naftu way ku farxaysaa oo way jeclaysanaysaa oo nashaad iyo firfircooni bay u helaysaa waxay ahayd mid loo diiday ay markii hore ahaan jirtay wa tanshadu lisalaati salaadii waa u firfircoonaanaysaa bacda araaxati nasashada iyo raaxada dabadeed wallahu aclamu allahba aqoon badan intaha hadalku manquulka ahi intaasu ku dhammaaday intaha hamsadeedu waa hamsatu waslin la hamsatu qacin qalad waxa ah in hamsatu qaci loo akhriyo ama marka lagu dhawaaqayo ah la yidhaahdo ah in la yidhahdo waa qalad intaha haddii loogu dhawaaqo waa sidii maqsuudkuba ahaa waxaana filayaa sida fiican inay tahay haddii laga maarmi waayo ihde laakiin sida horaa fiican intaha in laakiin ah iyadu ma xalmale wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah ullah ibnu taymiya hadalkanna inuu soo naqliyey ayuu markaas sheegay oo xikmada looga jeedo in la reebay waa awqaadda nahyiga qoraxdu markay soo baxayso ay daca la soo baxdo ilaa ay gaadhayso qadra rumxin wixii ka horreeya nahyiga la reebay salaada naafilo mutlaqa in lala yimaado ama markay dhacayso ama markay samada bartankeeda taagan tahay cinda alistiwaa intaa mid walba waa la nahyo oo la reeba xuqaad kalena waa jiraan ama bacda alcasri ha la yidhaahdo cala qowli jumhuur ama ha la yidhahdo cinda alisfiraar cala ra'yi bacdi ahli cilmi awqaaddaa la nahiyey naafilo mutlaqa lalama iman karo naafilo aan sabab lahayn lama samayn karo wakhtigaas marka xikan baana ku jira in la reebay xikmaddii kuma koobine xikamka ku jira waxaa ka mida naftii in loo raaxaynaayo si ay nashaad iyo firinfircooni cibaadadii ugu hesho ya xabu shayin ila alinsaani maa munica qofku wuxuu ugu jacayl badan yahy waxa loo diido haddii lahay markaa salaad ma tukan kartid ya marka wakhtigii tago dee salaaddii inuu u ka imanaysa taas baa ka imanaysa calaa kulli xaal laakiin sababta loo reebay ama xikmadda mansuusada ah ama cillada mansuusada ay ku jirtaa nahyigaas inay tahay gaalada in la shabbaho in la diidaayo wakhtigay qoraxdu dhacaysa iyo wakhtiga ay soo baxayso waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sheegay xikmada laa tataxaraw bisalaatikum tuluuca ashamsi walaa quruubaha fainaha tatlucu bayna qarnay shaytaan wa xiinaidin yasjudu laha alkufaar sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayo wakada xadiis kaleoo saxiixaynka ku sugannaa macnahaasoo kale waa tilmaamaya amaa wakhtiga zawaalka waxaa loo reebay in wakhtigaa jahannamo la shido sida xadiis kale uu sheikhu soo naqliyey oo oo ah markaa inuu eh, xikmada nahyiga ay ka mid tahay cibaadada in loo firfircoonaado oo wakhtigan markaa loo manciyey si nashaad loogu helo xikmaddii dhabta ahayd noqon mayso waxay noqon kartaa jus eh, ka mida cillada juska cillada ka midana cillo buura'a maaha waayo qaacidadu waxay tahay ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi shayga oo wax kala weheliyaan waa ka duwan tahay shayga aan wax kala wehelin marka cillada murakabada ah oo ashyaa kala duwan iska saaran jus ka midii ma noqonaayo cillo noqon maayo waayo isagu keligii lama madax bannaana xukunka inuu keensanaayo mar hadday saa tahayna waxaa la odhan karaa maba ahaa sababtii markaa saa loo yidhi maa waa yahay ashyaada noocaasoo kale ah culammadu waxay u sheegaan xukunku inaanu taa ku xidhnayn oo keliya aan looga jeedin way garanayaan laakiin xikamka ku jira inay ka mid tahay bay doonayaan inay fawaa'id saa ugala soo baxaan ay leeyihiin macno ishaaraha ku sugan saas muxuu cabbira inna min jumlati xikmat nahyi ma odhan xikmat inna xikmat nahyi farqaan labada u dhexey marka waa jus xikmadii ka mid ee xikmadii ma aha juska xikmada ka midiina laysa huwa alxikma walihada kaanat alcuطal alusbuuciyatu liطulaabi muntashiratan mundu amadin baciid sidaas daraaddeed bay waxay ahaan jireen alcuطal alusbuuciyatu fasaxyada wiigga loo nisbeeyey liطulaabi xaalay ardayda u sugan tahay muntashiratan mundu amadin baciid muntashiratan mid faafsan bay ahayd mundu amadin baciid wakhti fog laga soo bilaabo wa kaana alaqlabu fiiha yowma aljumucati wa casra alkhamiis wuxuuna ahaan jiray waxa u qaalibka ahi inay culammadu fasaxaan duruusaha yowma aljumucati maalinta jimcaha iyo wa casra alkhamiis maalinta khamiista casarkeeda wa cinda bacdihim yowma ahulaahaa culammada qaarkood agtoodana wuxuu ahaan jiray fasaxu maalinta alaasada ayuu ahaan jiray yowm hulaaaa wa yowma alisnayni iyo maalinta isniinta wiiga kale barhkiisa inay fasaxaan bay caadadu eh, ay ahayd culamada qaarna wa fii ciiday ilfitri waaladxaa min yowmin ila alaaati ayaamin wahaakada labada ciidoode ciidulfitriga iyo ciiduladxahana maalintaa ciidda laga bilaabo ilaa alaasati ayaamin saddex maalmood laga gaadhay yuu fasax ahaan jiray wahaakada ay walamru haakada arrinku saasuu ahaan jiray wanajidu dalika fii kutubi aadaabi tacliim arrinkaa waxaynu ka helaynaa aadaabta waxbarashada kutubta ku saabsan wa fi siyar iyo kutubaha tawaariikhda iyo siirooyinka ku saabsan ama siirat alculamaa ku saabsan ama taarikhaha culamada oo kale ku saabsan wa minhu cala sabiili mihaal kutubaha fasaxyada qorayoo kale waxaa ka mida tusaale ahaan haddaynu u tusaalayno ama tusaale korkii aynu ku sugan aadaab lmucallimiin lisuxnuun kitaabka la aadaab lmucallimiin oo sheikhii maalikiga ee suxnuun loodhan jiray uu lahaa iyo warisaalati almufasila oo lilqaabisi oo isagana markaa risaaladaana uu lahaa qaabisi sheikhii laodhan jiray safaxaad buu sheegayaa aadaab almucallimiin wuxuu yihi safxadda boqol iyo afar alrisaala almufasilana waxa u safxadda saadka waxa weeye mukhtasaru min safxa waxaa laga soo gaabiye sadqa boqol iyo shan iyo soddon ilaa boqol iyo toddobiyo soddon laga gaadho washaqaa'iq nucmaaniya kitaabka la yidhaahdo safxadda labaatan wa canhu fii abjad alculuum waxaa kaloo ka sii naqliyey shaqaa'iq nucmaaniyaha waxaa ka sii raray abjad alculuum waxaan filayaa ah, sadiiq xasan khan inuu leeyahay sidiiq xasan khan inuu leeyahay mujaladka koowaad safxadda iyo wa kitaabi alaysa asubxu biqariib liaahir ibni caashuur iyo kitaabka marka la yidhaahdo alaysa asubxu biqariib oo uu lahaa maxamed aaahir ibnu caashuur uu lahaa shiikhii marka waxaa weeye tunisiga ahaa muftigana marka waxaa noqday waxaa sheikha aad u cilmi badan kitaab weyn oo tafsiirna waa leeyahay o altaxriir waatanwiir la yidhaahdo culumta carabiyadana wuxuu ku ahaa markiisa bad buu ku ahaa baxar buu ahaa waxaa garan kara cidda kutubtiisa marka waxaa taalacatay ama ha noqoto tafsiirkiisa ama ha noqoto kutubihiisa kale ee marka waxa weeyaan ama balaaqo leh ama adab leh ee uu qoray waxaa laga arkayaa sida uu ahaa sida uu noqday shaykhu jaamici zaytuun ama yani markaa shaykhu zaytuuna sida u noqday waxaad garanaysaa inay tahay markaa cilmigiisa in loogu dooray wa fataawa rashiid rida isagana wuxuu qoray eh, kun iyo laba boqol iyo labiyo toban eh, safxad kuma qorin laakiin waxaa laga yaabaa maan arag anigu fataawihiisa in raqamka fatwada inay taha laga yaaba arqaamna waa dhici kartaa inuu raqamkii yahay laakiin inay fatwada taha dhici karta wa mucjam lbuldaan oo alxamawi leeyahay ee eh, safxada mujaladka saddexaad safxada boqol iyo laba wa fataawa sheikh lislaam ibnu taymiya oo mujaladka shan iyo labaatanaad safxada saddex boqol iyo sideed iyo toban ilaa saddex boqol iyo labaatan iyo mar kalena wuxuu ku sheegay saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan yacni wuxuu tilmaamayaa xidhiir in laga dhigo duruusta oo wakhti walba ay joogto noqoto waxaa imanaya malal marka dadka waa ka daalayaan cilmigana waxaa lagu qaataa nashaadka iyo firfircoonida imka saacadda ardaygu caajiska yahay iyo saacadda uu firfircoon yahay isku si waxba uma fahma wuxuu fahmo badan yahay markuu firfircoon yahay way fahmadu waa soo jeedaa waa nashid maskaxdu waa firfircoon tahay laakiin wakhtiga maskaxda yala daasho wax iska waadixo iska cad marka la sheego waa garanayaa masale yaro adag haddii la sheego u baahantay icmaal dihni maskaxda inuu kaga shaqaysiiya u baahan oo ku adkaanaysa saas aawoodee ardaydu markay soo galaan subxii ay soo galaan duruusta bilowga ah ama macaahid ha noqote ama keyrkeed ha noqotee iyo saacadda ugu dambaysa isku si ma isku sina wax fahmi maayaan saas aawoodee maadooyinka adag in firfircooni ka horraysa fiican ama xisadda koowaad noqoto ama nusaaca marka laga soo noqdo ay noqoto awqaadda hoos noqoto laakiin maaddo adag haddii lagu beego xusadda ugu dambaysa waxaa ka imanaya fashal in ardaydu waxaa baran nina fahmin macallinku waxaa laga yaabaa inuu aad u sharxo waa suuragal hadduu doono xusaddii ka horraysay maba lahaynba marka laakiin ardaydiibaa maskaxdoodii markan ay daalan tahay sida jirku u daalana maskaxdu u daalayso sida jirku u daalo ayaa maskaxdu daalaysa marka wakhtiyo fasaxa in la helo waa loo baahan yahay waa jiraan kolay nidaamada meelaha qaarkood in la yidhahdo duruustu fasax ma leh laakiin ariiqada waxaa ka fiican kolay wax fasaxa loo yeelo ya xagga marka waxa weye waa ariiqa mujaraba ahlucilmiga agtoodana macmuul ka ahaan jirtay ay samayn jireen culammadii xataa qudaamada ahayd ee horraysay qaarkood laga soo naqliyey ya xadiisku muxuu tilmaamaya tacawudka sheegi kaana yatakhawaluna bilmawcida nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray waanada inaanu noo joogtayn oo xilli ka xilli una waaniyo ya hadda marataa marka asalka kaana yatakhawalunaa fi lmawcida waxaa lagu yihi maalin walba maadna wacdiid baa lagu yidhi ibn mascuud markaasuu leeyahay marka waxa weeye yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam nooma joogtay jirin xilli xilli ayuu nawaanin jiray markay xilli xilli noqoto iyo markay joogto noqotona isku mid maaha iminka salaad kasta haddii wacdi lala kaco marka dambe dadkii wuxuu noqonaya wacdigu iska caadi ihtimaam badan iyo dadaal badan lama saaray laakiin xilli xilli marka wacdiga lala kaco waa la xiisaynaya tir maxaa la sheegaya maanta laakiin hadday noqoto salaad walba in la hadlo waxaa la odhanayaa awalba waa la hadli jire waxaa laga yaha dheg inaan loo jalaqsano marka waxa weeye atacaahud fi lmawaacid yacni waa arrin marka waxa muhim ah marka waa si malalka loo daafaco markaa weeye tartiibta ku saabsan aw wakhtigan baa ku haboon in la fasaxay wakhtigan taasi waa shay iska arrin tartiib ah saas aawoodee waxaad aragtaa namadka culammadu inuu ku kala duwanaa inkastoo haalibka uu ahaa yowm aljumuca iyo casru khamiis yacni labadaas yani maalinta khamiista gelinka dambe iyo maalinta jumcada awqaad kalena saasay u jiri jirtay asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa maalinta khamiista shiikha iyagu ma fasixi jirin ee maalinta jumcaduu fasixi jiray maalinta salaasadana waa fasixi jiray buuri si wiigii laba maalmood oo fasixi aynay isugu xigin ayuu maalina dhexda gelin jiray maalina wuxuu ka dhigi jiray maalinta dambe ee jumcada maalina wuxuu ka dhigi jiray maalinta salaasadaan filaya inu odhan jiray athulaathaa wa kaana sheikhuna cabduraxmaan ibnu sacdi raximah allahu yafcalu hada takunu alcuطlaةu ywma aljumucati wa ywma athulaثa fi wasط اlusbuci lianla yatawaalى yowmaani kilahuma cuطla walianla yamalla اlinsan wahada yarjicu ila axwaali اnnaasi walaxwaalu takhtalif fayujcalu min alcuطli ma yunaasib qiraa'atu tasxiixi waddabti aadaabta toddobiyo soddonaad waa qiraa'atu tasxiixi waddabti qiraa'ada sixidda iyo waxa weeye dabdiga ama xarakaynta ku saabsan alfaadda sida loogu dhawaaqayo in la saxo si waxa weeye markaa tasxiixii iyo tasxiifkii iyo taxriifkii iyo tasxiifkii looga badbaado wuxu uhi ixris calaa qiraa'ati altasxiixi waaldabti calaa shaykhi mutqin waxaad ku dadaashaa qiraa'adda sixidda iyo wdabdi iyo dabdiga ku saabsan calaa shaykhin mutqin yacni sheikh markaa waxaa mutqina oo markaa fannigaa sugay oo itqaaniyey aad ku akhrinayso lita'mana min altaxriifi waatasxiif taxriifka iyo tasxiifka labadaba si aad uga badbaado midna waxay ku saabsan tahay xagga culamada qaar way kala farqiyaan culamada qaarna isku mid bay ka dhigaan culamada kala farqinaysa waxay leeyihiin midna waxay ku saabsan tahay xagga yani markaa dhibcaha oo xarafka iyo sida loogu dhawaaqaya ku saabsantahay midna waxay ku saabsan tahay xagga xarakaadka marka labaduba waa kelmaddii oo siday ahayd laga bedelo si kale loogu dhawaaqo oo imika xizaam iyo xaraam yani meeshii ra'da ahayd ayaa za laga dhigay asmaada qaarkoodna waxay ku yimaadaan xizaan asmaada qaarna waxay ku yimaadaan xaraam marka xaggii dhibcaha oo xarafkii oo isbedelay waa ku jiraa xaggii xarakada bedelaadina waa ku sugan tahay marka tasxiifkii iyo taxriifkii labadu waa ku jiraan waqtiyada qaarkoodna mid baa ku sugnaanaya ya mid ahaan baa waqtiyada qaarkoodna ku sugnaanaya oo xarafkii marka waxa weeye xuruuftii waxay tahay miday sideedii ay u saxan tahay laakiin xarakaadkii baa qaladku ku sugaya sidii marka waxaan yani loo dabdin asmaaduna waxay u baahan yihiin dee in marka waxaa la yska hubiyo oo shay uga baaha uga baahi badan baa la yidhi shakliga iyo yacni marka xarakaynta asnaada wax uga baahi badan ma jiro liannahu shayun laa yadkhuluhu alqiyaas wa shay aan qiyaas gelin wax ka horreeyo wax ka dambeeyo magaca kuu saxaya ma jiro magac waa sidii loogu dhawaaqay